alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah اllahu tacaala wa bacd alcashr toban sannadood ama tobankaa sannadood dabadood curija bihi rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waxaa la korsiiyey ila الsamaa xagga samada ayaa la korsiiyey ay bacda sanawaat اlcashri min bidaayati dacwa yacnaa toban sannadood oo ka soo bilaabma markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo waxyooday markii ay dhammaadeen ayuu dhacay micraajku micraajka waxaa ka horeeyey alisraa israaguna waa maakuudu min asura wahuwa sayru leylan waa socodkaa habeenkii la socdo wey waxaana israaga qur-aan kusoo aroray looga jeeda ilah uhi subxaana aladii asra bicabdihi leyla min almasjid اlxaraam ilى اlmasjid اlaqصى aladi baarakna xawlah sayru الnabiyi salى اllahu alيه wasalam min makata ilى beyt اlmaqdis calى اlburaaq socodkii nebigu uu socday goor habeennimo ah isagoo maka ka tegey beytulmaqdisna tegey gaadiidku saarnaana u ahaa alburaaq oo addaaba daabadaasi oo markaa faraskana ka waabsan dameerkana ka yaro dheer alburaaq waxaa loogu bixiyey culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waa min albariiq bay ka timi oo daabad aada u cad oo dhalaalaysa ayay ahayd alisraa isaga qur-aanka lagu sheegay ayadda aynu akrinay israaga dabadi waxaa dhacay almicraaj oo akaw musanifku halan ku sheegay uhi curija bihi micraajkuna waa alruqiyu wasucuud waa korista iyo korukaca meel sare loo kaco halkanna waxaa looga jeedaa curuuju nabiyi calayhi salaatu wasalaam ilaa fowqi asamaawaati alculaa korista nebigu calayh salaatu wasalaam uu koray yacnaa samooyinka samooyinka o dhan rasuulku calayh الsalatu wasalaam uu dhaafay micraajku isagu wuxuu ku sugnaaday bisunna waxaa ka mida axaadiida uu ku sugnaaday xadiidu anas bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen axaadiiث اlsra wاlmicraajna sheikh اlalbani raximah اllahu tacaala jamacaha fi risaalati khaasa wuxuu ku ururiyuu ku takhriijiyey risaalad gaara oo daabacan marka xadiidka waxaa ku jirta utiitu biاlburaaq wa huwa daabaة abyadu طawiil fowqa اlximaari wa duna اlbagl waxaa lay keenay alburaaq waa daabad oo neef cad oo dheer oo dameerka ka dheer baqashana ka yaro gaaban yaqacu xaafiru xiina muntaha طarfi ku araggiisu gaadhay u qoobkiisu ku dhacaya farakibtuhu xataa ataytu beyt almaqdis waan fuulay ilaa aan imi beyt lmaqdis kadibna halkaa wixii ka dhacay buu sheegay inuu halkaa ku xidhay daabaddaas masaajidka uu galay laba ragcoodu ku tukaday oo jibriil uu u yimi isagoo sida laba weel oo mid khamri uu ku jiro midna caana ay ku jiraan oo uu doortay kii ay caanuhu ku jireen oo jibriil yihi اkhtarta الfiطraةa uma curija bina ilى الsama buui intaa dabeed waxaa nala korsiiyey yanaa samada ayaa nala korsiiyey waxaanu sheegay samo kasta oo samooyinka ka mida ah inuu kala kulmay rusushii inuu kula kulmay alisraa walmicraaj sida saxiixa ah, hal mar buu dhacay oo ikhtilaafu riwaayaadka ayay culimada qaarkood ka fahmeen inuu takaruray oo uu soo noqnoqday inuu hal mar dhacayna waxaa ku tusinaya riwaayaadka o dhan waxaa ku jira fardu salaa faralyeelista salaada habeenkaa la faral yeelay faralyeelista salaaduna yanaa ma soo noqnoqon alisraa walmicraaj kaana bijasadi nabiyi wa ruuxi yaqdat allah manaaman waxaa la kaxeeyey habeenkaa wuxuu ahaa nebiga oo isku dhan ruux iyo jasadba soo jeed baanay arrintaasi ku dhacday ee riyo may ahayn subxaana aladii asraa bicabdihi walcabdu huwa ruux wanafs addoonkuna dee waa ruuxda iyo jasadka oo wada jiro wey waanuu soo jeeday nebigu calayh salaatu wasalaam waxyaabaha taa xoojinayana waxaa ka mid ah takdiibu quraysh liqisati اlisra walmicraaj oo haddii rasuulku uu ku odhan la xalay baan ku riyooday anigoo baytulmaqdis tegey haddana ka tegoo samooyinka koray dee riyo sababay u beeniyaan may jirteen oo iyagu waa riyoodaan qofka adoo samooyinka koriya adoo meel walba ka dhacay baad ku riyoota gaali muslimba uu ku riyoodo ee sababtay u beeniyeen waxa weeye yani arrintaasi soo jeed inay ku dhacday ayuu rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu sheegay alisra walmicraaj goormuu ahaa taariikh ahaan musanifku ah, raximah llahu tacala wuxuu inoo sheegay eh, toban sanadood oo min bicati nabiyi ka soo wareegay markii rasuulka lasoo diray dabadood inuu alisra walmicraaj dhacay way isku khilaafaan muarikiinta iyo ahlu siyar goorta uu dhacay alisra walmicraaj ibnu xajar raximah llahu tacaala kadalika nawowi wاlqurطbi wibnu kahiir wagayru waaxid min ahli الsiyar wاlxadiiث sanado badan in la isugu khilaafay bay sheegeen jumhuur muarikiin wa ahli الsiyar waxay dhahaan fi sanati اlcaashira buu dhacay sanadkii tobnaad ee hijira maa hijire lama gaadhinba ee min albictha marka taarikhda laga soo bilaabo soo diristii rasuulka calayh isalaatu wasalaam la soo diray wakama ikhtalafa alculamaa fi taxdiidi الsana alatii waqaca fiiha alisra walmicraaj ikhtalafuu fi الshahri aladi waqaca fiih say sanadka isugu khilaafeen culimadu bishana way isku khilaafeen culimada qaar waxay hahdeen wuxuu dhacay rajab qaar waxay idhahdeen ramadaan qaar waxay idhahdeen shawaal qaar waxay idhahdeen shahru rabiic اlawal qaar waxay idhahdeen shahru rabiic الthani aqwaasha dhammaanteed ibnu xajar wuxuu kusoo raray fatxulbaariga ibnu taymiyana markii la weydiiyey su-aasha ku saabsan alisra leylat alisra walmicraaj iyo leylat lqadriga teebaa fadli badan masaladaa markuu ka hadlay wuxu uhi lam yaqum daliilu macluumu calaa shahriha daliil la garanaya oo saxiixa oo bisha alisra walmicraaj uu dhacay sheegayaa ma jiro walaa calaa cashriha yanaa tobanka uu dhacay manaa ma tobankii bisha ma tobankii tobankii hore tobankii dambe walaa calىa cayniha habeenka laftiisana habeenkeebuha daliil sheegaya lama hayo bal النqul fi dalika munqaطicaة mukhtalifa wax allaale wixii lasoo wariyey ee xadidaya leylaة اlisra walmicraaj habeenka u ahaa waa wax sanad ahaan munqaطicuha isna khilaafsan laysa fiiha ma yuqطacu bih walaa shurica lilmuslimiina taksiis اleyla alati yudanu anaha leylaة اlsra bqiyaami wala gayrihi bkhilaafi leylaة اlqadr habeenka loo maleeyana ila qoloba habeen bay u malaynayan oo tan la isku khilaafeen wax muslimiinta loo sharciyay inay habeenkaa ku gaar yeelaan oo salaatuleyl ama wax kala ah ma jira buu ihi abu shama ashaafici kitaabkiisa albaacif calى inkaar اlbidaci wاlxawaadif wuxuu ka soo raray abulkhaaab markii la sheegay xadiid alisra walmicraaj ku soo arooray wa hada xadiiثu la yasix wadakara bacd اlqusaas أن الإsrاء kana في rajab dadkan qisaska un wariye ee sheekeeye qaarkood baa yihi rajab u dhacay wadalika cinda ahli التacdiili والتajriixi cayn الkadib oo beenta lafteedii buu ihi wax loo hayo ayaan jirin culimada diiday inuu rajab dhacay waxaa ka mida ibrahim alxarbi sida ibn rajab fi laطaa'if الmacaarif kusoo naqliyey calى kuli xaal lam yahbut xadiiثu صaxiixu walaa khabru صaxiixu can الnabiy wala can صaxaabiyi fi tawqiiti hadihi اlxaadiثa xadiid صaxiixa ama wax saxaabada laga soo wariyey oo صaxiixa oo sheegaya waktiga alisra walmicraaj uu dhacay ma jiro laa fi الsaabici wاlcishiriin min rajab walaa gayrihi marka qolooyin baa toddobiyo labaatanka rajab iska caleema saartay oo dhaha toddobiyo labaatanka rajab ayuu alisra walmicraaj dhacay haddii la dhaha keena xadiid ama keena ahar saxaabada ka sugnaaday oo taariikhdaa ku xadidayana ma hayaan mas'alada waxaan ugu yaro dheeraaday waxaan gogoldhig uga dhigaya masalada ku saabsan xukm اlاxtifaal bileylat اlisra walmicraaj in habeenka alisra walmicraaj dadka qaarkood ay u malaynayaan oo a toddobiyo labaatanka rajab laga dhigo ciid islaam oo la xafladaysto xukumkiisu waa maxay haddaynu kaba soo qaadno toddobiyo labaatankii rajab inuu dhacay alisra walmicraaj habeenka cibaadaad ma lagu gaar yeeli karaa ciid ma laga dhigan karaa oo sanad kastoo habeenkaasi uu soo noqdo gaar ma loo xusi karaa waxaynu leenahay arrinka noocaasi ahi ma bannaana waxaanu u bannaanay liasbaab sababta koowaad waxay tahay lam yarid can rasuuli illah rasuulka kama soo aroorin habeen uu yihi alisra walmicraaj oo xus gaara uu sameeyo ciid uu uga dhigay muslimiinta ay xafladaystaan cibaadaad gaarana ay sameeyaan lam yamurhu walam yafcalhu arrinkaa ma amrin nebigu mana samayn walow kaana mashruuca lakana huwa أwlى الnaasi bficlih haddii habeenkaasi fi lislaam uu cibaadaad la gaar yahay hadduu ciidaha islaamka ka mid yahay rasuulka calayh الsalatu salaam cid walba uga mudnaan lahaa oo uga horeyn lahaa rasuulku wuxu uhi inii la akhshaakum wa aclamukum biاllah anaa ilaahay idinku aqaan idinkuna alla ka cabsi badan ilaahayna wuxuu amray inuu yidhaahdo wa ana awal lmuslimiin wax allaale waxaa diinta ka mida ka u horeeya ee samaynayaa waa aniga weeye sheikhu islaam ibnu taymiya raxima llahu tacaala wuxuu ihi saynu sheegnay walaa shurica lilmuslimiina takhsiisu leylati alatii yudanu anaha leylat اlisraa biqiyaami walaa gayrih sababta labaad waxay tahay أna hada أmr lam yafcalhu أxad min أصxaabi الquruni الmufadalaة الkhayra axad ka mida dadkii saddexdii qarni ee khayrka badnaa noolaa arrinkaa ma samayn saddexdii qarni nebigu uhi khayru naasi qarni uma aladiina yalunhum uma aladiina yalunhum walow kaana min addiin lasabaquuna ilayh hadday arrintaas diinta ka mid tahay oo ilaahay uu jideeyuu sharciyeeyey oo khayr iyo ajar lagu helayo cid walba iyaga ayaa uga horeyn lahaa qofka idhaahdo way sameeyeenna waxaa looga baahan yahay inuu daliilu keeno shekh islam ibnu taymiya wuxu uhi fainaha min albidac alati lam yastaxibaha salaf walam yafcaluha waxay ka mid tahay bidaca salafku aanay istixbaabin sunno aanay ku sheegin oo aanay samaynna waxaa kaloo uhi se ibnu lqayim zaadulmicaadka uu kaga soo naqilay walaa yucrafu can axadi min almuslimiin ana an jacala lileylat اlsra fadiilaة calى gayriha la siyama calى leylaة اlqadr wla kana الصaxaabaة wالtaabicuuna lahm bإxsaan yaqsiduuna takhsiisa leylaة اlإsrاء bamri min اlأmuur saxaabada iyo kuwii wanaagga ku raacay toona umay qasdiyi jirin habeenkaa inay wax ku gaar yeelaan walaa yadkuruunaha manay xusi jirin walihada laa yucraf ayu leylati kaanat waana sababta loo garan waaya habeenka uu ahaa ila hadduu ahaan lahaa habeen uu nebigu xusay oo saxaabadu ay xusi jireen taariikhdiisu may lunteena soo mog sida ciid ul adxaa iyo ciid ulfiri iyo yowma carafa iyo maalmahasiba aanay u lumin arrinka saddexaad waxa weeye ayu amrin tacabudiyin lam yahbut can اnabiy wala can saxaabati fahuwa bidc arrin kasta oo la leey waa lagu cibaadaysanaya oo cibaadanimadeedu qowl iyo ficil toole nebiga iyo saxaabada aanay kaga sugnaan waa bidco waana ta uu nebigu kaga hadlay axaadiida bidcada ka hadlaysa ka qowlihi fi xadiidi alcirbaad iyaakum wa muxdathaati اlumuur faina kula muxdathatin bidca kula bidcati dalaal wa fii qowlihi man axdatha fii amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad wfii qowlihi man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun wafii qowlihi washaru lumuuri muxdathaatuha arrinka afraad habeenkaa waktigiisii inaan la garanahayn aan layskuna waafiqin waxay daliil u tahay annahu laa yanbani caleyhi shay min alcibaadaat wax cibaado uu la gaaryahay habeenkaasi inaanu jirin oo hadduu cibaado la gaar yahay la xufida lana waa laynoo xifdii lahaa sida habeenada iyo maalmaha kale cibaadaadka la gaarkaaba waxa weyaan laynoogu xifdiyey ee laynoogu ilaaliyey ibn اlqayim raximah اllahu tacaala kitaabkiisa saadulmicaadku markuu dee qisat walmicraaj ka hadlayuu masaladaas aada iyo aad buu uga hadlay inay ixtifaalkaasi bidco yahayna aada buu u muujiyey waxaan ka jawaabayaa hal shubho alاxtifaal bاlmawlid alاxtifaal bاlisraa wاlmicraajba cilaaqo la leh qolooyinkan ahlulbidaca ah ee xafladaha muxdadkee diinta lagu soo daray ee diin lagu sheegayo u ololeeya waxay ku odhanayaan habeenkaa horta maxaa la qabtaa bay ku odhanayaan nebigaa alayh isalatu salaam lagu saliyaa nebigaa la amaanaa sadaqad baa la bixiyaa ilaahay baa la xusaa markaa bal ad waxaa diidantay noo loo sheeg salliga nebigaa diidantay sadaqadaa diidantay xuska ilaahay baa diidantay haddii qur-aan la akhrista ma qur-aankaa diidantay haddaad tiraa waan diidanaynaa dee waad gaaloobaysaa soo ma haddaad tiraa me ma diidanina de haddaa wuxuba waa intaase waxba ma diidani dee isku midun baynu nahay wey saasaa lagu odhanaya jawaabtu waxay tahay in la yidhaahdo waxaad doonaysid samee hadaad qur-aanun akhri wax kalaba ha samayn ama nebiga un calayhi salatu salaam ku salli ama sadaqadun bix ama camal kaloo khayr oo sharcinimadiisu diinta ku sugnaatay samee waxaynu diidannahay waxa weeye habeenkaa inaad tidhaahdo diintay ka mid tahay oo waa cibaado in arrima lagu gaar yeelo habeenkaa inaad ciid ka dhigto anagu waxaad samaynaysaba eegi mayno haddaad heestood muusig garaacato iyo haddaad qur-aan akhrido iyo haddaad dikri ilaahay dabada hayso iyo haddii rag iyo dumaru kala baxaan iyo hadday isdhex galaan waxaynu diidannahay waxa weeye awala marka koobaad takhsiisu haadihi اleyla biumuur habeenka inaad ku gaar yeesho arrimo aanay shareecadu ku gaar yeelin oo weliba dee shareecadii inaad u tiiriso aad tidhaahdo waa min addiin diintay ka mid tahay in habeenkaa sidaan la sameeyo ood ilaahay ku iftirooto oo qowl cala اllahi bigayri cilmi aad ku dhacdo oo waxaad leedahay habeenkan in nebiga lagu saliyaa si gaaray mashruucu tahay fadli dheeraadana way leedahay in sadaqad la bixiyaa si gaaray mashruucu taho waa sunne fadli dheeraadana way leedahay in qur-aan la akhristo in la dikriyo in waxaan kale la sameeyo waxaanu leenahay man qaala laka hada ma adigaa sharciyeeye ah oo habeenada cibaadaadka u qaybinaya oo kaa doonto waxaa doonto ku gaar yeelaya mise ilahay baa sharciyeeye ah baa sharciyeeye am lahum shurakaa sharacuu lahu min addiini maa lam ya'dan bihi illaah waxaynu markaa diidanahay waxa wanaagsan ee la sameeyo sidiisa uma diidanin laakiin habeenkani habeenada kale ha ula sinaado habeenka jumcaaba salliga nebiga in la farabadiyo maynu diideyna maya waayo nas baa ku soo arooray haddaanu nas ku soo aroori lahayn oo qof uu odhan lahaa tusaale ahaan habeenka arbacada nebiga salligiisa in la farabadiyaa si gaaray sunno u tahay fadli dheeraaday leeday waa beentaa baynu leenahy waayo daliiluma haysta habeenka jumcaha hadduu idhaahna waa runtahay waa sax baynu leenaho nebiga calayh isalaatu wasalaam yidhi marka in habeen habeenada ka mid a ah, ama maalin maalmaha ka mid a ah, ciid laga dhigto mar soo noqdo wax la samaynayo ama cibaadaad lagu gaar yeelo shareecada ku gaar yeelin oo fadli dheeraada loo sugayo iyo sharciyad iyo sunanimo waxa weeyaan khaasa taynu diidayna waa taas aslmasala ayaa markaa maxalu nisaaca ee maaha waxa la samaynayo wahada hada fi lixtifaal bilmawlid wlixtifaal bilisraa wاlmicraaj ayib wuxu uhi musanifku raximah اllah wfuridat waa la faral yeelay caleyhi nabiga waxaa lagu faral yeelay asalawaat اlkhamsu salaadaha shanta ah wasalaa waa ku tukaday nebigu fii makata maka salaadaha shanta alaaa siniina saddex sanood buu ku tukaday markuu leeyahy furidat ay fii leylati alisra wاlmicraaj furida calayhi salawaat اlkhams habeenka alisra wاlmicraaj baa lagu faral yeelay salaadaha shanta ah sida xadiidka anas aynu sheegnay iyo xadiid kaleba ku xusan in nabiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo samooyinka jooga salaadaha shantaa lagu faral yeelay waxay daliil u tahay sharafta ay leedahay salaadu iyo makaanadeedu iyo qadarkeedu siduu u yahay ilaahay agtiisa oo nabigu calayhi salaatu salaam isagoo dhulka jooga laguma faral yeelin isagoo samada jooga lagu faral yeelay waa ta labaad sharaaicdii axkaamta kale ilaahay subxaana wa tacaala nebiga wuxuu u soo mariyey ugu soo dhiibay arasuul almalaaika malaku jibriil buu ugu soo dhiibay laakiin salaada faradahaa calaa rasuulihi min gayri waasita rasuulkiisa ayuu ku faral yeelay iyadoo cid u dhaxaysay oo fariin ahaan rasuulka ugu keentay aanay jirin wa sallaa waa tukaday fii makata alaaa siniin yacnaa baqiya nabiyu bimaka bacda almicraaj wafardi salaati caleyhi alaaa siniin nebigu maka wuxuu sii joogay micraajka dabadii iyo salaada faral yeelisteeda kadib saddex sannadood oo micraajka saddex sannadood maray ka soo wareegeen ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu hijrooday salaada faralka ah ee nebigu maka uu ku tukanayey iyo salaada faralka ee markii dambe madiine uu ku tukanayey way kala duwanaayeen waxay u kala duwanaayeen xagga tirada ragcadaha oo maka intuu joogay salaadu laba laba ragcadood bay ahaayeen waxaana u daliila xadiidka bukhaari ee caaisha radi allahu canha ay warisay qaalat furidat الsalaatu rakcateyn salaada waa la faral yeelay iyadoo laba ragcadooda uma haajara rasuulu اllahi salى اllahu alيh wasalam kadib rasuulki ilaahay baa hijrooday fafuridat arbacan afar baa laga dhigay wa turikat salaatu safari cala alfariidati اlula salaaddii safarkana sidii hore ayaa lagu daayay waa laba ragcadood marka salaadaha afarta laga dhigay waa duhurka casarka iyo cishaaga maqrib iyo subax iyagu afar ragcadood ma aha wa bacdaha salaada marka lagu faral yeelay markii lagu faral yeelay saddex sanoodna maka uu ku tukanayay dabadeed ayaa umira rasuulka la amray bilhijrati inuu hijroodo ila lmadiinati inuu hijroodo saddexiyo toban sannadood markay dhammaadeen oo ka soo wareegay min bicati nabiyi calayhi salaatu wasalaam markii rasuulka lasoo diray ee loo waxyooday ayaa la amray inuu maka ka hijroodo oo ka tago oo madiina uu u wareego waxaana taa u daliila xadiid ibni cabbaas bukhaariyo muslim ba ay wariyeen qaala bucita rasuulu llaahi liarbaciina sana rasuulka waxaa loo waxyooday isagoo afartan jira famakaa bimakata alaaa casharata sana saddexiyo toban sanadood buu nebigu maka joogay oo yuuxaa ileyhi loo waxyoonayay saddexiyo tobankaa sanadood markaa waxay ka bilaabmaan markii waxyiga rasuulka lagu soo dejiyey uma umira bilhijrati saddexiyo tobankaa sanadood dabadood baa la amray hijro fahaajara cashra siniina toban sanadood buu markaa muhaajir ahaa nebigu calayh isalaatu wasalaam wa maata wa huwa ibnu halaatin wa sitiin isagoo saddexiyo lixdan jirana rasuulku wuu dhintay hijradu haddaba waa maxay wuxu uhi walhijratu hijradu alintiqaalu waa guurista laga guure laga wareego min beled shirki beledka shirkiga dhalka dalka iyo dhulka shirkiga oo ilaa beled اislaam beledka towxiidka iyo hogaansanka ilaahay loo wareego waxaa la isweydiin karaa waa maxay munaasabada hijradu ay la leedahay saddexda asal ee kitaabkan uu ka hadlayo waxaan odhan karnaa laba munaasabay la leedahay munaasabada koowaad waxay tahay lianna laha cilaaqa binabiyi calayh isalaatu wasalaam hijiradu nebigay xidhiidh la leedahay asalka saddexaadna de waa macrifatu nabiy buu ku saabsan yahy marka garashada nebiga maalmihiisii iyo siiradiisii iyo taariikhdiisii waxyaabaha soo gelaya ayay ka mid tahay taasi waa munaasaba munaasabada labaad waxay tahay oo muhima saddexda asal wuxuu hijrada ugu dhex sheegay musanifku libayaani ana alhijrata min abrazi madaahiri اlbaraءati min ashirki wa si u caddeeyo hijradu inay ka mid tahay arrimaha u muuqashada badan ee tusinaya inuu qofku ka beri noqday shirkiga iyo iyo ehelkiisi ila beledkii shirkigaa laga guurayaa oo mushrikiintii baa laga fogaanaya laga tegaya oo bilaad tawxiid baa loo wareegaya oo dad muwaxidiina baa loo tegaya marka albara'atu min ashirki wa ahlihi ayay qeyb ka tahay hijradu tusaalayaashana waynu ku daray alhijratu fii luqati اlcarab mushtaqaة min alhajr alhajru ayaa laga soo qaatay alhajruna waa atarku waa ka tegista hajara fulanu fulana hebel hebel buu ka hijrooday uu ka tegey qaacahu xidhiirkii udhaxeeyeyna wuu jaray waa did lwasli weeye alwaslu iyo alhajru ayaa iska soo horjeeda waa xidhiidhin iyo goyn macnaheedu waa saas sharcan hijradu waa maxay alhijratu waa anwaac tacriif qura ma siin karno dee ilaa aynu dheerayno mooyaane noocyado dhan aynu ku dhex sheegno mooyaane saddex nooc baa ugu muhiimsan hijrada oo inta kale ay ka farxamaysaa nooca koobaad waa hajru camali suu hajru camali suu waa camalka xun qofku inuu ka tago camalka xun maxaa soo gelaya kufrigii bidcadii macsiyadii hijrada noocaas oo ah hajru camali suu wa aslu kuli hijratin wa acdamuha hijrooyinka kaloo dhan iyadaa asal ah iyadaana ugu weyn waxaana taa u daliila xadiidka cabd llahi bn camr bn caas bukhaariyo muslim ay wariyeen qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alيyh wasalam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadi wاlmuhaajiru man hajara ma naha allahu canh muslimka islaamnimadiisu ay dhamayska tiran tahay waa kay muslimiintu ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa oo labada midna aan ku dulmin wاlmuhaajiru ay alkaamilu اlhijra ka hijrooday ee hijradiisu ay dhamayska tirantahe hijradii u sareysay ee u e, weyneyd sameeyey man hajara ma naha allahu canhu waa ka ka hijrooday wixii ilaahay u diiday oo qofku ilaa uu naftiisa dee ka adkaado uu la jihaado wixii ilaahay u diiday uu ka hijroodo de waa ku adkaanaysaa inuu dhul ka tago qofkaan isaga laftiisu kufrigii ka tegin ama bidcadii aan ka tegin ama macsiyadii aan ka tegin nooca labaad hijratu asxaabi suu baa la haha hajiru asxaabi suu dadka xunxun in laga hijroodo laga fogaado oo macnaheedu yahay mujaanabat اlkufaar wاlmubtadica wاlfasq kufaarta iyo bidcoolayaasha iyo faasiqiinta inaad ka fogaato waata lagu sheegay fi qowl اlahi tacaalى waإida raأyta aladiina yakhuuduuna fi aayaatina faأcrid canه xatى yakhuuduu fi xadiiثi غayrih wima yunsiyanaka shayطaanu falaa taqcud bacda dikra maca alqowmi aalimiin saasoo kale waata lagu sheegay alxaadiid alatii fiiha altaxdiiru min julasaai suuq axaadiidka ka digaysa saaxiibada xunxun in lala fadhiisto nooca saddexaad waa hajru baladi suu waa dhulka xun in laga tago marka dhulka in lagu sifeeyo waxa weeyaan dhul xun axaadiia waa ku soo aroortay ardu suu nabigu calayhi isalaatu wasalaam waa yihi dhulkana dhulku sidiisa uma xuma waa khalqu min khalqi illah waxaa xumaynaya waa dadka jooga waxay ku samaynayaan ayaa dhulka sifo fiican u yeelaya ama sifo xun u yeelaya marka su dhulka xun in laga hijroodo oo ku imanaysa bimufaaraqatihi wاtaxawuli walintiqaali minhu ilى gayrih in dhulkaa laga tago oo laga guuro oo dhul kale looga wareego nooca saddexaad waata uu musanifku ku sheegay kitaabkeena oo uu yihi wاlhijraة alintiqaalu min beled الshirki ilى beled اislaam wahajru beled الsu tacriifka musanifka markaa maxaa ka muuqda markuu yihi min beled الshirki ilى beled اlislaam أن البلدان تنقسم إلى qismayn in ay beledadu laba u qeybsamaan culimaduna had jeer waxay ka cabiraan adduur oo كفر islaamin oo daaru kufrin bay idhahdaan marka daarta koowaad waa daaru islaam waa dhul dhul islaama ku xukuman dhul islaami buyi loo hijroonayo ee beledul looga soo hijroonayo jamaahiir اculamaana daaru islaam waxa weeyaan bay yidhaahdeen albilaad alati tadharu fiha axkaam اlislaam wataglibu fiiha axkaamu ahlihi waa wadanka axkaamta islaamku ay ka muuqato shacaa'ir اdiin baa ka muuqda bxuriya dadku ay ku sameynayaan kalaadaan wالsalaa wahakada axkaam muslimiin baa haalib ka ah axkaamta ka muuqataa lagaga dhaqmaya lagaga camal falaya waa axkaamtii muslimiinta loo sharciyeeye loo jideeyey waa daaru islaam taas nooca labaad waa daaru kufrin wa hiya albilaad alati tadharu fiiha shacaa'ir اkufr taglibu calى ahliha waa beledka astaamihii kufrigu ay ka muuqdaan bal iyagu ay u haalib yihiin kufriga calaamadihiisii iyo axkaamtiisii baa haalib u ah beledkaas ibn اlqayim wuxuu yihi fi kitaabihi axkaamu ahli الdima qala اljumhuur daaru اlislaam hiya alati nazlaha اlmuslimuun wajarat calayha axkaamu اlislaam waata ay muslimiintu degeen axkaamta islaamku ay ka shaqayso wma lam tajri calayha axkaamu اlislaam lam yakun daara islaami meesha aanay axkaamtii islaamku ka hirgelin o aanay ka shaqayna daaru islaam ma aha wain laasaqaha halka axkaamta islaamku ay ka shaqaynaysa kuba dheganaado meesha ugu xigta baa noqdeen غayru waaxid min fuqahaءi اmadahib اarbaca ayaa saa tasriixiyey min alxanaabila wاlmalikiya wagayrihim daartu waxay daaru islaam ama daaru kufri ku noqonaysaa inay tahay ظuhuur اlaxkaami fiiha ida daharat fiiha axkaam اlislaam wa daaru islaam walow kufri baa ka jirabe waida daharat fiiha axkaamu اlkufri fahiya daaru kufrin wain kaana fiiha islaamu islaambaha ka jiro muslimiin baa joogaan axkaamta islaamka ha lagu samaynaya imika america briطania faransa akaam muslimiin badan baa jooga axkaamta islaamka wax kamida ah lagu sameynaya laakiin axkaamta daahirka ah ee bixuriya ku shaqeynaysa waa axkaam اkufri ma axkaam islaam muslimiinta looma ogola aadaanku inuu dabadda u baxo masaajidihim salaadahoodi iyo meesha ku tukan karaa way xadidayin wahaakada wax badan oo diintoodii kamida ah ayaana xorriyadu haysan hadday xijaab tahay meelaha qaarkood iyo hadday guur tahay iyo waxyaaba fara badan masalada casriganna aada baa looga hadlaayo dadka qaarkood manaatu lxukmi cala daar daarta marka la xukumayo inay daaru kufri tahay inay daaru islaam tahay manaadka iyo waxay ka dhigaan xaakimka hadduu xaakimku muslim yahayna waa daaru islaam dadkeedooda kufaarba ahaadaane ama ha u badnaadaane hadduu xaakimku muslim yahayna waa daaru kufrin walihaada kuwa gaalaysiiya xukaamta maanta muslimiinta u taliya bilaad اlislaam oo dhan waxay ka dhigayaan daaru kufri bay ka dhigayaan waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mida laakiin in daaru kufr xukumka guude ay leedahay afraadda ku noolla ay siiyaan qaarkood kuwa algulaat fi اtakfiir sida sayid imaam nin la idhaaho masriya oo haalin iyadoo la wareysanaya baan arko la weydiiyo lagu iri mursi ka waran madaxweynihii masaree eh, xukumka laga qaadee dhintay ilahi naxariista mursi waa kafir buuri muxuu ku gaalaysiinayaa yana doorashu galay waxaa lagu yihi ka waran dadkii doortay isuu yihi kullu man intakabahuna waa kafir markaasaa lagu yihi intaasoo milyan saddex milyan ba lagu ui mise lix milyan baa doortay mooda kufaarba walow intakhabahu sabcuuna milyuuna hum kufaar toddobaatan milyan hadday doortaan xataa waa kufaar jamacat اkhwa muslimiin ka war su i jamacat muslimiin waa kufaar waayo lanahum jaabuu xaakiman kaafiran ilaa misr mursi iyagaa keenay ba soo sharaxay sooma xaakim gaala bay keeneen masro iyaguna waa gaale bu tasalsul sida kahrabada iyo leyrhku isaga tallaabo dadka hadduu adiga ku qabsado kaa aad wuu tallaabaya saasoo kale ninkaasi takfiirka ka dhigaa wuxuu yidhaahdaa cid kasta oo dowladda u shaqaysa islaanta dhulka xaadhaysana dhaho dowladda hoose u shaqaysee ilaa madaxweynaha waa kufaar dhammaantood dhiigooduna waa xalaal ninkaasay qoladan ictisaamka la idhaahda ay yidhaahdeen manhajkooda waxaanay qorqorteen bay yidhaahdeen culimadan ka soo qaadanay sayidu imaam baa ka mida bay idhahdeen sayidu imaam ayaa ka mida marka calى kuli xaal ninkaasi aan usoo noqday masalada wuxuu taqriiriyaa qofku hadduu daaru kufri waxa weeyaan uu joogo in dee axkaamtii kufrigu isagana ay ay ku dabaqmayso lakin sidaa saxiixu yahay qofku hadduu daaru kufri joogo america buu joogaa faransu joogaa britania u joogaa qof waliba xukumkiisa gaarkaa buu leeyahy de wuxuu meeshaa la joogo kii musli muslim ahay dee waa muslim daaru kufriba ha joogo kii gaal hijir hadday ku waajibtay ama tegisiisu ay xaaraanta waa masale kale taasi oo macsiyo noqonaysa kufriga gaalnimo maha waay wuxuu yihi wlhijrau hijradu fariidatu waa faral calى hadi اluma ummadda lagu faral yeelay min beled shirki in laga hijroodo baa la faral yeelay oo ilaa beled اislaam loo hijroodo musanifku raximah الlahu tacala wuxuu ku cadeeyey xukm اlhijra min daar اkufr ilى daar اislam in daarulkufri laga hijroodo laga tago laga guuro daarulislaam la tago xukunkeedu waa maxay waa waajiba buu hi waa ka ihi walhijratu fariidatun cala hadihi اlumma hijiradu waa sidaa uu sheegay musanifku waa waajiba adiladeedana wuu keeni doonaa laakin liwujuubiha shardaan hijiradu inay qofka ku waajibtaa laba shardi bay leedahay labada shardi marka la qofka waajib ku noqonaysa labada shardi haddaan la helin ama midkoodu u maqan yahayna hijradu qofka waajib kuma aha shardiga koobaad waa alqudraةu الsharciyaةu calى اlhijra waa qofku inuu awood u leeyahay sharci ahaan hijrada oo dee hijradu waa taxawul iyo intiqaal soo maa daaru kufridu waa in laga yimaado o daarulislaam la yimaado tegistaa daarukufriga qofku uu ka tegayo iyo wareegistaa waa inuu qofku awood u leeyahay ama ayr qaadir fayucdaru اcajzi qofkaan awoodin isaga waa loo cudur daanaya awood daradiisa awgeed waa loo cudur daanayaa waay kaan awoodin waxa tusaala qof xanuunsanaya oo aan dee soconba karinba gaadiid aan qaban hadduu gaadiid helaba waa qof xidhan oo meeshuu ku xidhan yahba u xabisan yahba waa inuu halkaa daarulkufridaa joogaabaa lagu ikraahiyey waa qof aan awood u lahayn waa qof aan loo ogolayn ilahay baa laa yukalif llahu nafsa ilaa wuscaha fataquu llaha ma staactum iyo idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum shardiga labaad wa cadamu lqudrati calaa idhaari اddiin waa inaanu qofku awood u lahayn diintiisa inuu muujisto qofka bilaadulkufriga jooga ee ku islaamay ama ku dhashay inay hijra ku waajibto waxa shardi u ah inaanu awood u lahayn calaa idhaari اdiin diinta inuu muujisto wejisto atamakun min iclaani shacaa'ir اdiini min gayri idihaad awood uma laha siduu doonayo diintiisa inuu ugu dhaqmo oo u muujisto haddii bilaadulkufri uu ku islaamay ama meeshiisi uu ku dhashayba ay tahay laakiin diintiisa uu muujisan karo yatamakan min idhaar diini siduu doonu ugu dhaqmi karaa diintiisa iyadoo wax cadaadisa iyo ka hor istaag aanu jirin markaana hijradu waajib kuma ah oo isagoo awooda ayaana waajib ku ahayn istaxabu lahu hijra hijrada waa loo suneeyey saynu agga dambe ku arki doono lakiin waajib kuma aha haddaba ila soco idhaaru diin maxaa looga jeedaa bay culimadu laba qowl ku leeyihin qaar waxay leyihin idhaaru diin waxaa looga jeedaa atamakun min alcamali bاddiini waidhaari shacaa'irihi min gayri maanicin inuu awood u leeyahay inuu diintiis ku camal falo shacairtii diintiisana u muujisto iyadoo cid u diideysaoo ka hor istaagaysaa aani jirin intaasaa idhaarudiin ugu filan intaas hadday xaasil tahay hijra waajib kumaaha walow bilaad اkfr ba joogay culimada sidaa sheegtay waxaa kamid ah alimaam الshaafiعي raximah الlahu taعaalى fi اlm um. oo hijradu waxay faral ku tahay buu yihi calى man futina can diinihi bاlbld اladي yuslimu biha qofka diintiisa laga fitnaynayo oo diintiisa siduu doonaya aan uhaysan karin on ugu camal fali karin laakiin ka diintiisa siduu doonay ugu camal fali kara haysan karaa faral kuma aha hijradu buu leeyahy culimada qaar intaa way kasii adkeeyeen waxay diinta inuu ku camal fali karo shacaa'irteeda uu muujisan karo oo quri kuma filla bal idhaaru diin waxaa soo gelaya in uu si cad u odhan karo waxaanad haysataan waa baail oo cadaawadda gaalada u haya uu muujisan karo hadduu diintiisu doono ugu dhaqmi karo laakiin waxaana iyagu diin u haystaan waa baail aanu odhan karin aanu taa muujin karin cadaawadda uu hayo iyo albaraatu minhum ka beri noqoshoodana aanu muujin karin idhaaru diinki xaasil maaha bay leeyihin saa waxaa taqriiriya culamaau najd meelo badanoo kitaabka durar saniya bay ku taalla culamada taqriirs waxaa ka mid a ah, ah, cabdullahi bn cabdiraxmaan ababuطayn maxamed bn cabdilaiif bn cabdiraxmaan bn xasan sheekh maxamed bn ibrahim almufti asbaq saasay taqriiriyeen waxaanay deliishadeen adilo oo ilaahay wuxuu nabigiisa amray inuu dhaha qul yaa ayuha alkafiruun laa acbudu ma tacbuduun walaa antum caabiduuna ma acbud iyo adilada kusoo aroortay alwalaa walbara albaraatu min ashirki waali markaynu marayna maxaanu nihi albaraau takun bilqalb wa billisaani wa bil jawaarix soo ma marka waxaa maqan dee baraaadii waajibka ahayd baa maqan haddaanu odhan karin waxaanaad haysataa waa baail oo waa kufri oo anigu beri baan ka ahay oo cadaawadda u haya aan muujisan karin qolooyin kale maya waxaa ku filan qofka in uu diintiisuu doonayo ugu camal fali karo walow yaanu awood u lahaan inuu diintooda baadilnimadeeda muujiyo cadaawada u hayana uu tasriixiyo caddeeyo waxyaaba deliishadeen waxaa ka mid a ah saxaabadii u hijrooday ilaa ardi alxabash intii aanay iman labadii erge ee quraysh ay ka soo daba dirtay waxba umay muujin qoomkii kiristaanka ahaa meeshaa joogay iyagu diintooda waa ku camalfalayeen waana ku badqabeen meeshaas laakiin annasraaniyatu waa diin baaila iyo tasfiih diin nasaara kumay qumin bay leeyihin oo qoladii u tegeen inay diintoodu inay diintooda khalad iyo baadilnimo ka aaminsan yihiin may ogeyn bay leeyihin labadaa nin markay u yimaadeen dee la iswaraystay ayay soo baxday in saxaabadu kuwa ay ka soo yaaceen iyo kuwana u yimaadeen labadaba inay kufaar u arkaan khaldan oo diin saxa aan haysan alaa kulli xaal annaasu fii xukmi lhijrati alaaatu asnaaf soo koobno dadku marka xukumka hijrada laga hadlayo waa saddex nooc الnooع اlأwal man tajibu calayhi اlhijra miday hijradu waajib ku tahay oo hadduu hijrada ka tago gaaloobi maayo laakiin aathim buu noqonaya mid dembaabo faral dayacay oo kaa hijradu waajib ku tahay waa kee wa huwa alqaadiru calayha maca cadami tamakunihi min idhaari diinihi oo qofka labadii shardi dee laga helo oo hijradii wuu awoodaa ko diintiisiina ma muujisan karo hijra waajibku waa ah kaas idhaaru diinna labadaa tafsiir bay culimadu ka bixiyeen anu shaahino nooca labaad waa man laa hijrata calayh waa mid aanay hijra waajib ku ahayn oo bimacnaa laguma hijraba dushiisa maaha laa hijro farala walaa hijro sunna ah wa huwa alcaajizu canha waa qof aan dee awoodin alimaam shaafi fi lum wuxuu ku uhi wa abaana allahu caza wajala cudra almustadcafiin ilahay wuxuu caddeeyey kuwa taagta daran la tunjilicsaday cudurdaarkooda markuu hijrada ka hadlay faqaala ila almustadcafiina min alrijaali wاnnisaءi wاlwildan laa yastaiicuuna xiilata walaa yahtaduuna sabiila waa aayadduna inoo soo socota nooca saddexaad man tustaxabu lahu lhijra walaa tajibu calayh mid ay hijradu sunno u tahay waa suna inuu hijrooda walaa tajib calayh waajibse kuma aha waayo kaas wahuwa alqaadiru calayha almutamakinu min idhaari diinihi labadii shardi mid baa maqan hijradii wuu awoodaa diintiisina wuu muujisan karaa marka hijradii wuu awoodaa saa ogeed baa loo yihi waa mustaxab il haddaanu awoodin mustaxabna bay noqoteen waajibse kuma aha waayo de waa mutamakin min idhaari diinihi diintiisa uu muujisan karaa siduu doonayo ayuu uga camal fali karaa qofka beledu kufrin ku islaamay diintiisa muujisan kara hijradu inaanay waajib ku ahayn waxaa u daliila xadiidu bureyda fi saxiixi muslim nabigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi uma adcuhum ilى الtaxawuli min daarihim ilى daari اlmuhaajiriin waxaad ugu yeedhaa inay ka soo wareegaan daartooda waa daarulkufrigii ay ku islaameen laakiin qoomkoodii baa weli gaala ilaa daari muhaajiriin waa daartee daaru oo axaadiida way ku timi taqsiimu daar daarta in la qaybiya waakbirhum anahum in facaluu dalika falahum ma lilmuhaajiriina wacalayh ma cala lmuhaajiriin u sheeg hadday saa yeelaan ay soo hijroodaan waxay muhaajiriini leeyihiin bay leeyihiin waxaa muhaajiriin waajib ku abaa ah waajib ku ah fain abow an yataxawaluu min hadday diidaan inay ka soo wareegaan faakbirhum anahum yakunuuna kaacraabi muslimiin yajri calayhim xukm اllah waxaad u sheegtaa reer miyiga muslimiin dadka muslimiinta ee baadiyaha iskaga nool magaalaba aan joogin inay kuwaa la xukumiyiin axkaamta islaamku ay ku dareereyso aladi yajri calى muminiin walaa yakunu lahum fi اlghaniimati wاlfay shay ila an yujahidu maca muslimiin haniimada iyo faygana waxba kuma leh ilaa inay jihaadaan mooyaane marka xadiidku wuxuu daliil u yahay qofka fii bilaadi kufrin ku islaama waa nin tusaale ahaan hadda jooga wadan wadamada yurub ka mida halkaasuu ku islaamay diintiisina wuu muujisan karaa yatamakn min idhaari diini wاlcamali bihi kayfa sha inuu hijroodaa faral kuma aha halku xadiidku daliil ugayana waa maxay lianna nabiya calayhi salaatu wasalaam khayarahum bayna alhijrati waalbaqaa'i fii baladihim nebigu muxuu dooransiiyey inay soo hijroodaan oo daarulmuhaajiriin ay yimaadaan iyo inay beledkooda ku baaqi ahaadaan mid walbana axkaamta ka ratibmaysa buu u sheegay inay beledkooda ku baaqi ahaadaanna nebigu dembi kama dhalin waxay ku waayayaan unbuu sheegay inay ka acraab noqonayaan oo hanimiye fay waxba ku lahayn inay jihaada ka qeyb galaan mooyaane laakiin muu odhan aasimiin baad tihinoo cadaab baad ku mutaysanaysaa sida kii hijradu ku waajibtee soo hijiroon waaye lagu yidhi ee aayaadka aynu ku arki doono alimaam shaafici raxima allahu tacaala xadiidkan sidaas u daliishaday fi lum wuxuu yihi kaana yamuru juyuushahu an yaquuluu liman aslam wuxuu amri jiray rasuulku ciidamadiisa inay ku idhaahdaan qofka islaamay in haajartum falakumaa lilmuhaajiriin wain aqamtum haddaad halkiina iska degenaataanna fa antum ka acraab reer miyigaa reer guuraaga muslimiintan baad la midtihin walaysa yukhayiruhum ila fi ma yuxilu lahum wax xalaal u ahunbuu rasuulku kala dooransiinaya oo xaaraan iyo xalaal inuu kala dooransiiye haddee dhici mayso wuxuu kala dooransiiye waa maxay albaqaau fii baladihim iyo alhijratu ila daari lmuhaajiriin marka labaduba inay u bannaan yihiin oo weliba dee afdalku uu yahay oo tamarka koowaad loogu yeedhay inay soo hijroodaan oo mustaxaba waay haddaba xadiidka halkay kaga jirtaa inay kuwan uu rasuulu ka hadlayay ay ahaayeen kuwa diintooda muujisan kara waxay kaga jirtaa dee xadiidkan waxaynu la akrinaynaa adilada kale ee hijrada waajibinaysa ee waxa weeyaan tilmaamaysa sababta dadka hijrada loogu waajibiyey inay tahay anahum laa yatamakanuu min idhaari diini oo iyagaaba la dee kunaa mustadcafiina fi lard marka kuwii mar haddii lagu waajibiyey hijrada kuwii waxa weeyaan diintooda aan muujisan karayn aayaadka ku arki doono kuwa xadiidkan lagu sheegaya inay yihiin kuwo diintooda muujisan kara ka soo baxaysa fi lakhiir laba masaley see kaa khaldamin hijrada marka laga hadlayo cidda laga hadlaya waayo waa man aslama fi bilaadi lkufr waa mid dhulkaa gaalada deganaayo dhulkaa gaalada dhulkiisiiya ah. halkaasuu ku islaamay kaasaa laga hadlayaa goorba hijra ku waajibaysaa goorbaanay ku waajibayn waxaa laga hadlayaa maaha qof muslim oo dhul islaam ka tegey oo dhulka gaalada tegey kaa isaga si kalea looga hadlayaayo intaan inuu soo noqdo laga hadalo waxaa laga hadlaya horta tegisteeda xukunkeeda waa maxay alaslu de waa inaanu tegi karin oo asafaru ilaa bilaad lkufaar waliqaamatu fiiha in dhulka gaalada loo safro oo la degaa wax banaan maha asalku waa sidaas oo nabiga yihi laa tataraaa naarahuma dabkooda isuma baxaya gaal iyo muslim waayo marka laga soo reebo xaalado gaara oo daruura ay keentay ama xaaja ay keentay ama maslaxo weyn ay ku jirto sida qofku inuu u doonto cilmi aan dhulka islaamka laga helin muslimiintana u baahayn ama dowladda islaamku safiir uga yahay ama safaaradda shaqaalaheedu kamidi oo maslaxadii muslimiinta ayuu ilaalinaya oo ka shaqaynaya ama lidacwa buu u tegey qasdigii ujeedada u tegay waa inuu gaalada diinta ugu yeedho kaa laftiisa culimadu maxay u shardiyaan sida sheekh eh, ibn cuthaymiin fii sharxi halaaثat اlusul uu ku sheego an yakuuna cindahu cilmu yatamakanu bihi min dafci shubahaat inuu diinta islaamka aqoon u leeyahay waxa diinta lagaga shaki gelinaya iskaga difaaci karo وأn ykuna cindahu iimaan yatamakanu bihi min dafci shahawaaت iyo inuu leeyahy iimaan iyo diin iyo allaka cabsi uu iskaga difaaci karo shahawaadka waxyaabaha xaaraanta ee dhulkaa ku badan naftu ay doonayso wahiya hijradu bu uhi baaqiyatu waa mid jiraysa ilaa an taquuma الsaaca ilaa uu qiyaamo ka dhacayo ay ilaa qurbi qiyam الsaaca ilaa qiyaamaha dhicistiisu ay ay ay ka soo baxayso halkaa maanta ay ka dhacdo wallah aclam sal allah calaa nabiyina mxamed